allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii alfiyatu siira waa darsigii lixiyo tobnaad waxaynu ka bilaabaynaa beydka shan boqol iyo siddeetan iyo afar baabu dikri bucuuhihi wa saraayaahu sala allahu calayhi wasalam ila almuluuki waalbilaad wuxuu sheekhu leeyahay baabu dikri bucuuhih nebigu ciidamadii uu diray iyo wa goosannadii ciidamadii goosanka ahaa ee uu u diray boqorrada iyo dhulalka kala duwan ayaannu halkan ku arkaynaa haddaynu duullaamadii waaweynaa soo aragnay ee nebigu hogaaminayay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kuwan waa ciidankii kale ee nebigu diraayey albucuusu jamcu bacin waana ciidanka la diraa la ydhaaye muhiimad loo diro assariya iyana waa la macna uun alqidcatu min aljeish waa qayb ciidanka ka mid ah oo aanu hogaamiyuhu la soconnin culimmada siiraduna waxaa u yaqaanaan ciidan kooban oo kow ka bilaabmaya ilaa afar boqoloo nin inta ka dhex leh oo aanu nebigu la socon baa sariya laydhaa saraayaadku nebigu diray qolada culimmada ugu yaraysay siddeed iyo afartan ku dhigeen qaar waxay ka dhigeen cafwan toddobiyo qaarna siddeed iyo afartan ugu yar kitaabkeennu wuxuu ku soconayaa laakiin lixdan sariye yihiin qoloyna toddobaatan bay gaadhsiiyeen qaarna waxa bay yidhahdeen boqolkii ka badan yihin lixdan kaasuu sheekhu tilmaamayaa saa arki doontaanna sariyaadku qaar nin keliya ah iyo qaar waxoogaya ah, iyo qaar yaro badanna way jiraan ciidanka keliya sariyada ah ee qaswo lagu magacaabay waa mu'ta ciidankii muuto ka dagaalamay saddex kun oo saxaabi bay ahaayeen farabadnaantooda awgood baa loogu bixiyey qaswa laakiin marka qaacidada la raaco waa sariya waayo nebigu ma hogaaminayne hogaamiye kale ayuu dhiibay ciddatuha min bacsin aw sariya situuna falwalu bacsu xamsa linaxwi siifi lbaxri min naaxiyat alciisi lam yaqtatiluu biljumla ciddatuha ciidamada goosankaa ah ee gaadaha min bacin hadduu ciidan bacsiya yahay aw sariyatin ama hadduu sariya yahay situuna waa lixdan falawalu ta koobaad bacu xamsa waa ciidankii xamse oo linaxwi siifi lbaxri badda xeeligeeda meel xaggeeda a loo diray naxwi waa xaggeeda siifi lbaxrina waa xeeliga ama xeebta min naaxiyati alciisi xagga ciis laydhaa lam yaqtatiluu may dagaalamin biljumlati guud ahaanba dagaalma dhicine waa ay soo laabteen ciidankii koobaad calankii koobaad ee nebigu xidho salawaatu rabbi wasalaamu calayhi calan cad buu ahaa xamse ayuu dhiibay ciidankana isagaa watay waa duulaankii koobaad waa calankii koobaad waa sariyadii koobaad ramadaan baanay dhacday sannadkii koobaad ee hijriyada soddon saxaabi bay ahaanoo muhaajiriin keliya ah safar qurayshi leedahay ayay waddada u gelayeen oo abujahl hogaaminayo oo saddex boqoloo nin wadaan iyaguna waa soddon ciidanka waddada u galeenna waa saddex boqoloo nin dabeetana waxoogay waa isu safteen iyagoo dagaal u diyaargaroobay labada qoloba ayaa waxaa dhex galay nin la yidhaahdo majidi ibnu camri aljuhani oo labada qoloba gacansaar la lahaa ayaa ku kala guntaday dabeetana iyagoon dagaal dhicin ayay kala badbaadeenoo qolba xaggoodii soo noqotay ciddatuhaa saraayaadka tiradoodu min bacsin hadduu bacsi yahay aw sariyatin ama hadduu sariyo yahay situuna waa lixdan falawalu ciidanka koobaad bacثu xamsa waa jeeshkii xamsa linaxwi siifi اlbaxri badda xeeligeeda xaggeeda loo diray oo min naaxiyati alciisi xagga ciis xigta ah lam yaqtatiluu may dagaalamin biljumlati duduub ahaanba may dagaalaminoo wax dagaalima dhex marin fabachuhu fa haddii la isticmaalo waa fau tacqiib waxaa ku xigta weeye fabachuhu ciidanka uu diray cubaydata bna alxaaris ayaa ku xigay liraabiqin meesha raabiq la yidhaa aw qabla daa ama kanaaba ka horreeyey aw amase qabla waa ka horreeyey daa hore aw haalisun ama qowlun haalisun baa odhanaya biannahu rasuulku shayaca waa diray kulla minhuma labada ciidanba macan mar buu wada diray lidaa sidaa ugeed baa ashkaladaa warkaasi madmadow galay wa abhama oo qarsoonaaday wa kaana waxa dhacay ramyun istuurtuur baynahum dhexdooda istuurtuuraan lam yacdu tuurtuuryo may dhaafin dagaal may u bedelin gacanta laysu qaadee waxbaa laysku yar tuurtuuray awalu man ramaa bisahmin sacadu ninkii koowaad ee leeb ganaana sacad buu ahaa sacad ibnu abi waqaas radia allahu tacaala canhu ciidankan kalena waa bachu cubaydata ibnu lxaaris baa la yidhaahdaa waa cubayda ibnu lxaaris ibnu mualib ibnu cabdimanaaf oo nebiga waxay isugu imanayaan cabdimanaafka waxa uu watay koox muhaajiriin keliya ah oo lixdan lagu sheegay ama siddeetan dabeetana waxay la kulmeen ciidan weyn oo quraysh ah oo safar hoggaaminaya oo cikramo iyo abu sufyaan ku jiraan dabeetana waa isu safteen leeb baa waxooga laysku tuurtuuray ninkii koowaad ee leeb ku tuurayna sacad ibnu abi waqaas buu ahaa laakiin wax dagaali ma dhicin seef laysulama tegin waranna layslama gaadhin laakiin waxoogay leebkaa laysku asqeeyey markaasi xilliga laba nin oo muslimiinah ayaa ciidanka la socday waa miqdaad ibnu camar iyo cutbata ibnu khaswaan waxay safarka u soo raaceenba inay muslimiinta ku dhowaadaan ay hijroodaan oo hadhowto meel dhexa kaga leexdaan nimankii socodkooduba ahaa u soo baxay inay hijroodaan unba ciidankoodii halkan ka arkay xaggooday u carareenoo way ka goosteen gaaladii dabeetna waxay soo raaceen ciidankii cubayda watay calanka waxaa sidee mistax ibnu uthaatha ibn cabaad ibnu mutalib baa waday calan cadna uu ahaa isna culimmada siiradu waxay isku yaro qabteen bachu cubayda iyo bachu xamsa keebaa horreeyey ibnu isxaaq oo kale wuxuu leeyey ciidankii koowaadee koowaadee la diraa wuxuu aha bachu ibnu sacad iyo waaqidina waxay leeyihin mee xamsaa horreeyey soo laba qowl maaha qowlka saddexaadna wuxuu odhanayaa mee labadoodaba mar baa la wada diray labada ciidanba nebigu waa diyaariyey mar wada dhaqaajiyey qolana xaggaasuu diray qolana xaggaasuu diray sidaa ogeed baa laysku qabanayaa keebaa horreeyey keebaa se dambeeyey markaa saddex qowl baa ku jiraya inuu kani kii koowaad yahay iyo inuu xamsa kii koowaad yahay iyo in mar la wada diray fabacuhu ciidankii uu diray cubaydata ibnualxaaris u dhiibay oo liraabiqi raabiqi uu diray ayaa ku xigay aw qabla daa ama ima waabu ka horreeyo isagaa kow ah aw aalii ama aw qowlun haalis qowl saddexaad baa wuxuu odhanayaa biannahu nebiga ilaahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi shayaca waa sagootiyey kullan minhumaa mid kastoo labada ciidana macan mar buu wada sagootiyey lidaa sidaa ogeed baa ashkala daa warkani kelimad galay wa abhama qarsoonaaday wa kaana waxaa xasilay ramyun istuurtuur baynahum labada ciidan lam yacdu ma dhaafin tuurtuuryada awalu man ramaa ninkii koobaadee gana bisahmin leeb gana ilaahay dartii u gala sacdu waa sacd ibnu abi waqaas fa bachuhu baa ku xiga ciidankii sacdan sacad laftiisa loo diray ila alkharaari meesha kharaar la yidhaahdo lilciiri safar loo diray faatat ciirkii iyo safarkiina way tageen rajacuu dabeeta waa soo laabteen lidaari daartoodii bay u soo laabteen oo halkoodii bay ku soo laabteen ciidanka saddexaad ee la diro sacad ibnu abuqaas baa hogaaminaya meesha loo dira waa kharaar waxay waddada u gelayeen col qurayshi leedahay oo safar wada calanku waa cad yahay miqdaad baa wada labaatan saxaabi bay ahayn oo wada muhaajiriin ah laakiin nasiib darro waxay la kulmeen safarkii oo shalay tegey safarkii oo shalay maray ayay meeshii gaadheen waana safarka dagaalka beder ka dhici doono sii socodkii ayaa la waayey soo socodkiina waa tan waddada loo gelayo dagaalka bederna uu ka dhici doono fa bacuhu ciidankii uu diray ee nebigu uu diray sacdan sacad uu dhiibay ila al alkharaari uu diray lilciiri ay liajli alciiri faatat waa tagtay safarkii rajacuu way iska soo laabteen lidaari daartay ku soo laabteen madiina bacsu bni jaxshin bacdahu baa ku xigay aw awalu ama isagaaba horreeyey linahlatin nakhla ayaa loo diray fahanimuu way qaniimaysteen wa qataluu way dileen insaanan qof bay dileen fii salkhi shahri rajabin bisha rajab maalinkay baxday wey maalintay bixi doontadhe ugu dambaysay wa anzala allaahu ilaahay waa soo dejiyey bihi khaswadanna qur'aanan qur'aan buu soo dejiyey ee yas'aluunaka aayaddii ahayd buu soo dejiyey asaalad way suulisay aayaddani kuraban dhibaatooyin wa biamiiri almu'miniina amiiri almu'miniinna luqiba waa lagu naanaysay cabdillaahi ibnu jaxash ibnu ri'aab alasadi oo ay walaalayiin zaynab binti jaxash ayaa ciidanka loo dhiibay culammada qaar baana tilmaamaya inuu yahay ciidankii koobaadee la diraba qowl saddexaad baa soo kordhay waana kuu ku leeyahy aw awwalu laakiin waa qowl daciifa inuu kani ugu horreeyey waa laga horreeyey ciidankani waa ka duwan yahay meelaha la dirayo cadadkiisuna waa ka duwan yahay cadadkiisu aad buu kooban yahay taqriiban dhowr iyo toban saxaabi bay ahaayeen ilaa shan iyo toban saxaabi qaabka loo dirayna waa qaab cajiiba oo meesha loo dirayna waa meel meelihii hore ka duwan waxaa loo dirayaa meel maka kaabiga u haysa oo nakhlo laydhaah oo gebigeedu u jirto waxaan ka badnayn toddoba kilomitir awal hore waxaa loo diraya galbeedka iyo dhulmaka ka fog ciidankuna way kooban safar xaggaa ka soo wareegay ayay bartaa u gelayaan weliba nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam warqaddaa qaado cabdillahi bni jaxashow warqaddaa markaad meelheblaayo gaadhuun akhri waa warqad xidhan ka hor ma furi kartid warqaddii busitaa waxaa la qofka iyo daacadnimadiisa way sameeyaan dadka qaarkii ciidamada marar qaarkood way ku sameeyaan dhaqaaqoo amarka waxaan ku siin doonaa markaad halkaa marayso halkii markuu maray warqaddii furay mise waxaba ku qoran halkaa aad joogto ragga kula socda ikhtiyaar geli waxaad leedahay ninkii doonaya inuu shahiidowna iraac kii nafta waxoogay jecelowna iska soo laabo waxaana dhaqaaqaysaa waxaad tegaysaa daa'if iyo maka dhexdooda nakhla meesha la ydhaa ciidanka ku soo mari doonaa warkooday soo sii warkooday soo sii halkii markuu marayaa warqadii furay wixii buu akhriyey ciidankii buu u sheegay nin kaa hadhi mayna bay idhahdeen marya dhaqaajiye halkii bay tegeen halkii iyagoo jooga waxay la kulmeen safarkii oo agtooda marayun bay arkeen oo rag badan ba aanay wadin iyagu soo shan iyo toban ma waxa wadaba shan nin taqriiban deete waxay waryaadhaheen maanta waa maalintii rajab ugu dambaysay rajabna waa bil xurma leh tallaabo lama qaado haddaynu maanta deyno xaramkii bay gelayaan oo isna xurmo leh haddaynu maanta wax yeelno bil xurmo laynu taabanaynaa wax yeelaynaa haddaynu daynana xaramkiioo xurmalay gelayaan waa laba daran mid dooro haddaynu daynana waa cadowgeenniyo fakaday maxaynu samaynaa amiirkii baa go'aamiye wuxu ku qasa ku bilaaba dabeetana nimankii baa lagu bilaabay laba nin waa fakadeen ninna waa la dilay midna waa la soo qabtay afartaasa bay ahaayeen waxaad la dilay nin idhaa camr ibnu alxadrami nin kaloo asiirana waa la soo qabtay dabeetana gebiga dhaqaalihii iyo qaniimadiina waa la soo qabtay dabeetana waxaa la keenay madiina marka waxay noqotay kow qaniimadii koowaad ee muslimiintu gacanta ku dhigaan ila weli beder ma dhicine wuxuu noqday asiirkii koobaad maxbuuskii koobaad wuxuu noqday qatiilkii koobaad ee la dilo idan markay taasi dhacday ayaa nebigu canaantoyl waryaadhahe anuu waxna dila idimaan odhan waxna soo qaada idimaan odhan bal warqadda eega warka ciida colkaa warkiisa soo siiya ku qoran deetna dhaqaalii muu qaybina halkan iska dhigay qurayshina waaba intay doonayeene dacaayad bay bilaabeen idaacaddooday istaadheen waar dee ninku diin inaanu wadin awalba waan xaram wuxuu ilaalin waayay bishii xurmada lahayd bishii xurmad lahayd buu qof dilay ou dhaqaalo qaatay ou maxbuus qaatay waxbay saa u akhriyeen waxbay akhriyeen markaasay dee waa dowlade waa niman dhaqaale iyo haysto oo laga dambeeye carabina ay ka daba jiibiyeen muslimiintu qiiraqiiray galeen kooxdii eraydee qaswadda tagtay ee sariyada qiiraqiiraa la geliyey iyagoo kurbo ku jiro dhibaato ku jira ayuu ilaahay soo dejiyey yas'aluunaka can ashahri alxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiir wasadun can sabiili illaahi wa kufrun bihi waikhraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah waalfitnatu akbaru min alqatl ilahay baa si fiican u garsooro wuxuu yidhi maalin xurma leh oo la dagaalama bil xurmaloo la dagaalamaa waa arrin weyn ma diidanin inay muslimiintu qaldameen arrin weyn tahay laakiin qaladaadka la tirinayaaye maxaa weyn muslimiinta hal qalad baa loo hayaa idinku ka kufrideen oo beydkii ilaahay baa dadka ka istaagteen oo dadkii beydka xaqa u lahaa nebigii asxaabtaa ka erideen saddex dembi iyo hal dembi xaggee u badantay dhibaatadu hoka deetna waa isu tuuro inta badan idinka xaggiinna dambe ay xigtaa nebigu markaa ninkii la dilayna waxba kamuu bixinin asiirkiina waa sii daayey dhaqaalihiina waa u diray wuxuu ihi xoolihiiniina qaata aayaddiina kurbadii bay ka faydeeyoo muslimiintu waxay ogaadeen inaanay qalad weyn gelin cabdillahi ibnu jaxashna waa ninkii koobaad ee amiiruulmuminiin loo bixiyo kooxdii wadatay ayaa amiiruulmuminiin u bixisayoo magaca ninkii ee qaata ayuu ahaa bac ibni jaxshin cabdillahi ibni jaxsh ciidankiisii bacdahu gadaashii la diray aw awalun ama isagaaba ugu horreeye linakhlatin meesha badnu nakhla leedhaa loo diray fahanimuu way qhaniimaysteen wa qataluu way dileen fii salkhi shahri rajabin bishii rajab maalintay baxaysay insaanan bay dileen ka qataluu mafcuulkeedii baa insaanan ah fii salkhi shahr rajabna waa darfigii wa anzala allahu ilaahayna waa dejiyey bihi bisababihi wuxuu ku soo dejiyey qur'aanan qur'aan ee yas'aluunaka aayadda ah weeye asaalad way suulisay aayaddii kuraban dhibaatooyin wa biamiiri lmu'miniina luqiba amiirulmu'miniinna cabdillahi bnu jaxash ayaa lagu naanaysay fabacuhu cumayran alkhadmiya liqatmi casma hajati nabiya fabacu saalimin ila abi cafak qatalahu aada nabiya wa afak fabacahuhu ciidankuu nebigu saaray cumayran cumayr uu saaray alkhadmiya cumayr alkhadmi ninka la yidhaa muxuu u diray liqatli casmaa islaanta casmaa la ydhaa in la soo dilo oo maxay islaanta loo dilaya hajati nabiya nabigay gabay ku cayday nebigay gabay ku caydayoo waa in la khaarijiyaa fabachu saalimin saalim ibnu cumayr baa nebigu diray ilaa abi cafak ninka abi cafak la yidhaa ayaa loo dirayaa qatalahu waa soo dilay aadan nabiya nebiga ayuu dhibay wa afag beenna waa ka samaystay labadan waa bacigii shanaad iyo lixaad bacsiga hore cumayr ibnu cadiy alkhatmi ayuu nebigu dirayaa waa nin qaariya ah, imaamu bani khatma qabiilka la ydhaa bani khatma isagaa u imaamoo tukiyaba nin indhalana wuu aha nin indhala ayaa loo diraya bacsi laakiin meesha loo dirayaa meel khatar badan le maaha waa islaan nebiga looga taag waaye oo caydiisa ku wardiyaysa oo intaasoo goor loo digay oo reer bani khadmiya waa qabiilkiisa weeye deete waxa lagu uhi adugu orodoo islaantaa nebiga looga taag waaye sabaax masaa gelin hore gelin damba wacaysa soo khaariji dabeetna waa dhaqaajiye islaamka waa caayi jirtay nebiga waa caayisay waxaa kaloo ku sii dartay collo way diyaariso dad bay abaabushay tidhi ordoo weerara ninka nin dhala buu ahaa gurigeedii buu galay habeen madow carruurtay dhex jiiftaa ee yaa heblayi buu irsay tihi hee wuxuu doonayaa codkeeda in maqlo markii buu haankaa ka geliye waran deetana subaxii buu nebiga u yimi nebigu wuxuu idhi miyaa diishay haa laa yantadixu fiiha canzaan deera deere u hirdiyi mayso waa mahmahdii koobaad ee carabi maqlaan markii dambena mahmah bay noqotay innaguna in idhaahno deere deere uma hirdido marka waxaa lagu dilayaa waxa weeye ila islaamku dumar ma dili jirine hadday nebiga caydo cayda nebigu waa dil wey xataa culimmadu waxay isku qabtaan toobad ma leeyey mise toobad ma laha xilligu nebigu noolaa toobad waa yeelanay oo dee nebigay cafi buu odhan karayay laakiin nebigu yoo mootan ninka caaya toobad ma leeyey mise ma laha dood weyn baa culimada ka taagan laakiin uu kaafir yahay dilna uu mutaystay iyadu dood ma leh waa ijmaac culimmada isku raaca kaa islaamaha loo dilayo ayuu halkaas kaga caya nebigaaga waxaa ku soo deetana cidisaa eegi mayso il saxar laga gelin maayo qalad wey waxay ahayd in tallaabadii sharciga ilaahay subxaana wa tacaala dhigay laga qaado taasi waa mid bachiga lixaad nin la ydhaho abicafak oo yahuudiya oo baacmishara oo dhaqaalo leh oo laakiin da'ah ayniya boqol iyo labaatanka dhaafay ayaa looga taag waayey nebiga inuu caayo ciidanna uu diyaariyo gabayna nebiga ku caayo gabay ku caayo deetee nebigu wuxuu diray saalim ibni cumayr al ansaari wuxuu idhi ninkaasi ka takhallus deetna waa tegey gurigiisu habeen madowgu galay isaguna si sileeg ayuu halkaa beerka waran kaga taagay dhabarku ka saaray iskaga yimid yuhuudina wax sanqara may samaynin fabacuhu cumayran ilkhadmiya liqatli casma hajat nabiya hajad alhijaa waa marka gabay laysku caayo hajad waxay cayday annabiya casma hamsihina waxaa loo jaray daruurat nadmi fabacu saalimin ilaa abi cafak qatalahu waa dilay aada nabiya nebiga ayuu dhibaateeyey waafak ay waafaka fiihi nebigu been ka sheegay fabacuhu ciidanka uu diray oo muxamed ibnu maslama ah fii rufqatin kooxi la socoto liqatli si loo dilo kacbil mal'ama ninkii kacab la odhan jiray ee gunnimada meel dhigtay jaa'u way la yimaadeen bira'sihi madaxiisa fa aqdamuuhu nebiga u keeneen qaala lahum nebiguna wuxuu ku yidhi aflaxat ilwujuuh wejiyadu waa liibaaneen waxaa jiray nin la odhan jiray kacab ibnulashraf sheekhuna wuxuu u bixiyey kacbulmal'ama alashraf waa kii gobonnimada badnaa markuu ilaahay diiday oo diinta diiday oo nebiga la colloobay wuxuu noqday kacabkii gunnimada badnaa ninkani wuxuu ahaa nin reer tay ah qabiilka tay la yidhaha caraba buu ahaa laakiin islaam yuhuudiyada dhashay yuhuudduu la diin la dhiig la dhaqan ahaa la bixinaya la deganaa iska yuhuudi buu ahaa laakiin dhalash waa carab ninkani wuxuu ku jiray dadkii nebiga la heshiiyey ee warqadda la saxeexday haddana dagaalkii beder markuu dhacay maka ayuu tegey wuxuu u baroordiiqay oo gabayo dareen le u tiriyey raggii lalaaya abujahal iyo umaye iyo raggiibuu u tiriyey quraysh baa ka faa'iidaysato waxay idhahdeen isagii wafdigiisii waryaadhehe fursad baannu haysanaaye annagii maxamed kale bixi weyne annagaa wacan annagaa wacan annagaa hagaagsan kanaa hagaagsan idinkaa diin hore haystayoo diintiina laysku waafaqsan yahaye noo kala garnaqa ka iga saxan ma isku dhow idinkaa intaynu doonto ka saxan bay idhaahdeen nebi maxamed iyo asxaabtiisa ya alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi ilaahay subxaana wa tacala markuu ka warramaya yashtaruuna adalaala wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahda min aladiina aamanuu sabiila ilahay aayaddu suuratu nisa ku tilmaamayay saasay haddaan filaya alam tara aladiina yashtaruuna alam tara aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yashtaruuna adalaala wa yuriiduuna an tama yudcauna ila kitaab illahi liyaxkuma baynahum yuminuuna biاljibti wاtaaguut wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahda min aladiina aamanuu sabiila kaasuu ahaa kacb ashraf markuu soo noqdayna nebiga ayuu gabay ku caayay gabaygii uu ku caayay wuxuu isku daray nebiga iyo asxaabta iyo dumaradii intiibuu isku daray maalin bu nebigu ku yiri saxaabada man li likacab ibnu اlashraf fainahu aada allaha warasuulah kacab ibnu ashraf ninka la yidhaahdo yaa tallaabo ka qaadaya ilaah iyo rasuulkaba waa dhibaye dhalinyaro awsa ah, aws ayaa gacanta taagay oo afarah waxay yidhaahdeen waa moxamed ibnu maslama iyo nika la abad cabaad bishr iyo xaaris ibnu aws iyo abu cabs ibnu jabr waxay rasuul allow annagaa ka qaadaynee laakiin waa ni khatare waxaanu doonaynaa inaanu tallaabo ka qaadnee noo oggolow erey erey noo oggolo waa nin isilaaliyo aad buu u qalcad buu leeyihi waayo ereyga dhaha ereygaas waa erey isloogiin maxamed maslamaawtag wuxuu ku yidhi waa niyow ninka noo yimi naftuu noo keenayo siduu xoolo noo weydiinaya sadaqadkeena sadaqadkeena wuuna kiciyeyba waxaan doonaa ubadka iyo carruurtii way cunto la'yiine inaad raashinna amahayso oole keligay maahee koox kaloo iyaguna rafaadsan baa ila socdae eh, raashinaamaahe su yidhi maxaan sheegaaye imsaan idin lahaa ninkaas kaga hadha su dee horta iminka ka hadhi kari mayno waa la ballannaye eh, bal xaaladiisaanu eegaynaaye eh. horta raashinaamaahe su yidhi la waa nin yuhuudi oo bakhayle waaye rahani siiya rahan aan haysto oo amaahda oo haysto maxaan kuu rahnaa dumarkiina ii rahma su yidhi haya ma quruxda alaban dumarka u rahnaa bila nugu soo noqon waaya dumarkuu rahmi mayn wax kala keen waayo inamada ii rahma audu bilah ma inankayga in kafta kala geela doonaysa oo inanka la ti gadbad laguu rahmay are gadbad baad la qiimata waa ti gadbad laguu rahmay haddaa maxaad ii rahmaysaan dee hubkaanu kuu rahmaynaa waayahay habeenkii dambe inla ballan baa jire halkaasay uga yeedheen markaasuu u tegey gabadhaa ku tiri waa nimanka goortan ha u bixin may buu yidhi waan u baxayaayo ballan baanu lahayno laakiin ninka rag iyo ita la dilayo wuu baxaa deetna markuu yimi bay qabteen deetana meel walba waxay ka geliyeen baashii qayladu ku dhuftayna yuhuudoo dhan way maqlaysa dabkay wada shideen haddana subaxii nuumay odhan nuumay odhan xataa yaa dilay may odhan nebiguna markuu iyaga diray ayuu salaad galay salaatuleyl iskaga jiray ilaa intay u imanayeen iyagoo madaxii laalaadinaya say ku hor tuureen markuu saa u arkay ma ka baa suu hi aflaxat alwujuuh wejigiina sida waa wejuka yaa rasuul allah dib dambaysa ismay dhaqaajinin ilaa dagaalkii wuxuu dhacayay oo ay arkeen muslimiintoo laga yar xoog batay markaasay madaxa la yar intii kale edab yeesheen shibtana way galeen fa bacuu ciidanku diray moxamed maslama uu nebigu diray fa bacuhu bacigii uu watay maslama fii rufqatin koox liqatli kacbi lmal'ama kacabkii gunnimada oo la dilaayey jaa'uu way keeneen bira'sihi faaqdamuuhu nebiga ayay u keeneen kutubta qaar waxaa ku qoran faid faidramowhu markay u soo tuureen qaala lahum ayuu ku yidhi aflaxat ilwujuuhu wejiyadu waa liibaaneen fa bachuhu baxigii zaydan zayd la diray ila alqarada meesha qarada la ydhaaya maaun waa ceel binajdi nati ku yaala biqariibi kamra kamra meesha laydha buu dhowyih fa xasaluu waxay soo heleen mi'ata alfin boqol kun oo maqhnaman qaniime ah boqol kun oo qaniime ah ayay soo heleen wa asaruu waxay soo qafaasheen furaatan ninka furaad la yidhaa ayay soo qafaasheen uma aslama furaadna waa islaamay waay ciidankan waxaa wata zayd ibnu xaarisa radia allahu tacaala canhu ceel ku yaalla halkaa iyo najid najid waa bariga madiina ayaa najid laydhaa bari buu ku yaallaa qurayshi halkan markii dhowr goor lagu weeraray galbeedkii madiina ayay idhahdeen waar maxamed iyo asxaabtiisa waa la collowne makana ma fadhihi karno haddaynu maka fadhino raasamaalkaynu cunaynaa maka waxaynu ku fadhinaa baayac mushirka la rogrogayo ee yaman la geynayo marra safar waa ina daan weyno kolle waa safraynaa waddadii galbeedna waa laynoo dacareeyey yaa waddo kala haya ninka laydhaa furaad ibnu xayaan laftiisa furaadkan ayaa wuxu dha anaa wadda aqaana bariga marta oo yara fogoo wareegaysa laakiin meel fiican idi geynaysa waayo furaadoo adigu ciidanka hogaamiyow noqooo adigu gaarhwadeen u noqo ciidankii baa baxay colkii safarka waday taqriiban waxaa lagu sheegay colka ilaalinayay sodomeeye nin ciidanka waxaa wata safwan ibnu umaya safarka dhaqaale la yaab ley wadaan boqol kun oo diinaar bay wadaanoo dahaba ah. waa qurayshoo gunta ka soo rugday dhaqaalo weyn bay wadaan deetana warkii ayaa nin sakhraamay qoladan ka mida quraysh nin baa sakhraamay ninkuu la sakhraamayaa waa nucaym ibnu mascuud alashtaci waa nin muslimiinta u tagtaga oo u yimaada kiibu warkii u sheegay u yihi col baa baxayo safar baa baxayo laqaalo fiicanoo halkaasaan maraynaayo maxamed waa ka maarayna dariiqiisiyo waxbuu saa u shubay ilaan waa nin kiina ugu soo cararay muslimiintu u sheegay halka la marayay khudad iyo waxoo dhan bartii baa loo galay iyagoo ceel furtay oo awrtii markaa heeryadii ka dhigay ayuunbaa lagu qabtay raggii naftoodunbay la baxeen ninkii garwadeenka ahaa iyo awrtii iyo lacagtii wixiiba sayd baa soo kaxaystay dabeeta nebigu calayhi salaatu wasalaam khumuskiibuu ka saaray qaniimada shan meelood oo meel intii kalena ciidanku u qaybiyey aad baa looga dhargay dhaqaalo badanna waa laga helay ninkii furaad baa la yidhi halla dilo nebigaa amray muxamed oo haydin waan islaamaya deeta uu islaamay muslimiintu ka mid noqday fa bacuuhu ciidankuu nebigu diray ee zaydan zayd hogaaminayey ila alqarada maaun waa ceel binajin nati ku yaalla bari biqariibi kamra oo meesha lailaa kamra ku dhow fa xasaluu waxay heleen mi'ata alfin boqol kun oo maqnaman qaniime ah wa asaruu way soo qafaasheen furaata ninka furaad ibnu xayaan laydhaa uma aslama waa islaamay fabacdahu waxaa ka dembeeyey bachu ibni cabdilasadi ninka la dhaha cabdillahi ibni cabdilasad waa abu salama eh liqatanin ceelka qadan laydhaa ama buurta qadan laydhaa liwaladay khuwaylidin labada wiile khuwaylid dhalay tuleyxatin waa tuleyxa maca akhihi salama qad jamacaa waxay ururiyeen xarba nabiyi raxma xarba nabiyi almarxama nebigii naxariista inay la dagaalamaan ayay ciidan u ururiyeen falam yasil ma gaadhin abu salama xataa tafaraqa ilaa ay kala tegeen almala wa wakhaniimuu way soo heleen shaacan adhi lahum ay lahaayeen iyo wa ibilin geel bay soo heleen halkanna waa ciidankii sagaalaade la saaro abu salama ibnu cabdilasad waa ninkay nebiga xagga nuugmada walaalaha ka ahaayeen ayaa colkan loo dhiibay colkani wuxuu ku tibanayaa oo uu ku hagaagayaa meel laydha qadan waa buur ku taalla najid ama ceel labada waa lagu sheegay wuxuu wataa boqol iyo konton saxaabi oo muhaajiriin iyo ansaarba leh waxay ku hagaagayaan dulayxa ibnu khuwaylid al alasdi iyo salama ibnu khuwaylid al alasdi labadaa nin oo walaala ah ayaa col ballaadhan ururiyey oo doonaya inay madiine ku soo weeraraan halkooda loogu tegayaa ciidankiioo weli wadaanay jaabaajaabaynayaan oo aan dhammaystirmin oo aan weli habaysmiin ayaa la gelayaa maqlayaan in col ku soo dhoweeyey dabeetna cagtay wax ka dayayaan way kala yaacayaan halkii halkiioo cidlaa bay tegayaan ciidankii laakiin maxay soo heleen ari badan iyo geel badan bay soo heleen wax dagaalina lama kulmin hadhow ariga iyo geela waa qaniimo shan loo qaybinaya qayb baa halkaa la dhigaya oo muslimiinta la siinaya afarta kalena colkaa qaadanaya ninka la ydhaa duleyxa waa ninka hadhow nebinimada sheegan doona markuu nebigu dhinto nebinimuu sheegan doonaayo col badan iyo ciidamo isku dubaridanaya dulayxa ibnu khuwaylid asdi abubakar baa ka adkaan doona markuu abubakar ka adkaado ayuu dib u soo islaamaya wuxuu ka qayb qaadanayaa haddana futuuxaadka ciraaq lagu furanayayoo geesinimo aan caadi ahayn ayuu muujiyey isagoo islaama ayuu geeriyoon doonaa fa bacdahu gadaashii bachu ibna cabdilasadi liqadanin ceelka qadan laydhaa ama buurta liwaladi khuwaylidin labada ilmo khuwaylid tuleyxatin weeye maca akhiihi salama qad jamacaa way ururiyeen labadoodu waa alifu tasniya xarba nabiyi lmarxama nebigii naxariisashada inay la dagaalamaan bay ciidan u ururiyeen falam yasil ma gaadhin xataa tafaraqa almala ciidan weynihii ilaa u kala yaacay wahanimuu waxay soo heleen shaa'an lahum adhi ay leeyiin wa ibilan iyo geel yeliihi waxaa ku xiga bacfi bni unaysin cabdillaahi bni unays ciidankiisii alcaamidi oo u qastayey liqatli sufyaana sufyaan in la soo dilo huwa bnu khaalidi sufyaan ibnu khaalid alhudali ibni nubayxin ibni nubayx ah kaana wuxuu ahaa sawba curana meesha curana la ydhaahdo xaggeeda weeye sawba tujaaha weeye yajmacu linabiyi nebiguu ciidan u ururinayay falamaa amkana markay u suurto gashay ixtaza ra'sah madaxiisu goostay falamaa axdarahu markuu keenay dacaa lahu waa u duceeyey wakhasahu wuxuu ku gaar yeelay bimikhsara wuxuu ku bahlaystay bakoorad mikhsara bakoorad ayuu nebigu ku gaar yeelu siiyey colkana waa colkii tobnaad waa nin keliya keligii duul soomaad maqal keligii buu duulayaa ciidan dhan oo allihiaa la yahay oo uu diyaarin la yidhaahdo sufyaan ibnu khaalid ibnu bayx ayaa loo dirayaa waxaad halkaa ka fahmaysaan sariyaadka badankoodu ka hortag bay ahaayeen muslimiintu inay dhegta huwadaan oo aanay warbahaynin iyo wax loo maleegaayo iyo wax lagu wado waa u doqonnimo yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidirakum nebiguna aad buu tigtoonaa col kastuu maqlo inta aanay miciyaysanin ee aanay adkaanin ayuu bartooda ku gelayaa balaaye waa laga hortagaa lagama daba tago ninkani col buu ururinayaa carab oo dhan buu u sheegay u yihi ciidan baan diyaarinaya markay ii buuxsamaanna madiinaan weerarayaan nebigu wuxuu yidhi cabdillahi ibnu unays aljuhani alansaari wuxuu idhi ninka la ydhaha sufyaan ibnu khaalid tagoo meesha curanno la ydhaa ninkaasi col buu wadaaye ninkaa bartiisa ku dil wuxuuhi rasuul alla maba aqaaniseen ku gartaa su yidhi markaad aragto waad ka baqi ama qushacariira riwaayo kale waxaad oganaysaa waad jidhiicoon suu rasuul alla weligay nin bini aadan kamaan baqin nin bini aadan weligay kama baqin suuritaan tii baqiya caadigaa maahee waa mid calaamad inoo ah waaye sidii ku dhaqaaqay dabeetana ninkii oo ciidankiisii dhex jooga goor casargaabada ayuu ku soo baxay mar alle markaan arkay baan jidhoocoday buui sii nebigu sheegaya taan waa isagii calaamaddii waad casar baa soog ayaa xilligii taagan yihi waxaan ise casar dib u dhigtana maqhribkii baa kaa oo dee waxa weeyaan haddaad dib u dhigto dagaal baad geliyo dee hadhow wakhti baad ilaabi haddaad tukatana waa ku fahmi maxaad samaysaa awrkuugu dul tukaday ishaaro yaroo khafiifa laba ragcadood deetan ninkii buu salaamay maxaad ahayd nin carbeedoo soo maqlay waxaad u socoto oo doonaya inuu dagaalka kaala qayb qaato oo reer wanaagsanna ka dhashay oo yaad ahayd reer hebel baan ahayoo col baan ku hayaa laakiin waxaan doonayaa inaan wada hadalno oo sayna wada hadalnaa dee gaar inoo soo saar markaa gaar bay u baxeen marka waxoogay gaar u baxeen u leeyay waxaan doonaya anugu nin caadiya mehe col wataaye inaan kaala arinsado ayuu dib uga yar go'ay sidii wax kabta hagaagsanaya markuu dib uga yar go'ay ayuu la booday seeftiyo kurtiba waa dhaafiyey ciidankan halkay tubayin awrkii baan ku dhacay buu idhi deetna wax alla waxay fardahayeen bay igu eriyeen way gaadhi waayeen deetna sidiibuu nebiga ku soo gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qolo kalena waxay leeyihiin oo sharaxani ka mid yahay waana riwaay kitaabkan umaan ku arkay kutub kale kuma arag habeenkii buu la hoyday markay seexdeen buu ku soo guday markaasuu dilay war noocaasa kitaabkunbaa sheegeen laakiin kutubu taariikh taa ku taalla kitaabku wuxuu ku darayaa way eryadeen god buu galay godkiina caaraa ku samaysantay kitaabkeenna sharaxu hawlahaasuu sheegay laakiin kutube siyar ma qorayaan madaxa la goostay uu leeyahy kitaabkeenu madaxa nabigii loo keenaynaa tirmidi baa warinaya laakiin waa laga xoog badan yahay jaanisuu madax ku goosto mabu hayninba bal nabigay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi intii cid la dilay ninkii kacab mooyaane nin madaxiisa loo keenay ma jirin marka ciidankii dhammaan la urinayey iyo mushkiladdii dhammee soo socotay ninkaa la ydhaha cabdillahi bnu unays ayuu ilaahay ku bakhtiyey dabkaa dhan waxaa bakhtiyey cabdillahi bnu unays waayo wuxuu nebigu ogaaday madax bay leeyihin jin cabdullaan wey haddii madaxa laga qabtaiyo maarata hogaamiyaha way kala yaacayaan sidii baana ku dhacday yelihii waxaa ku xiga dacf ibnu unays ciidanka ibnu unays alcaamidi ee uu liqatl sufyana huwa bnu khaalid ibni nubax kaana wuxuu ahaa sawba curana sawba ay jihata curana xagga curana yajmacu wuxuu u ururinayaa ciidan lilnebiy nebigu uu ciidan urursanayaa falamaa amkanahu markay u suurto gashay ixtaza ra'sa madaxiibuu goostay ixtaza waa goostay ra'sa falama axdarahu markuu keenay dacaa lahu waa u duceeyey wa khasahu wuxuu ku gaar yeelay bimikhsara nebigu waa u duceeyey bakooradna wuu dhiibay mikhsara mikhsara bakooraddana innagu ku bakoorsanno marna way ku tukubi jireen marna halkaa intay gashadaan halkaa dhabarka ayay laba gacmood saa ugu qabsan jireen ninkuna kudalweeyo ee dhabarku yar ciiro ayay dhabarka ku adkeeyaan oo saa qofka u qabsadaa intuu ushii halkaa gashado labada gacmood saa ugu nebigu ul buu u dhiibay siduu u shalay maxay tahay suu yidhi aayatun baynii wa baynaka yowma alqiyaama calaamaddaynu qiyaamaha isku garayna waa boqorraddaasa hayso boqorraddiibuu sidii u haysto uga lushay maalintuu dhimanayana wuxuu yidhi kafanta dhinaceeda ii geliya kafanta dhinaceedaa loo geliyey ila nebigaa ku yidhi waa inoo calaamade calaamadiisii buu qaatay isagu adu maxaad calaamad la tegaysaa moy fabauhu waaye fabacuhu lmundira waalquraa'ila birimacuunatin fataabuu nusula fabacuhu ciidankuu diray fabacuhu lmundira diritaankii nebigu diray almundira ninka mundir laydha wlqura hamsihii baa laga tiray quraadiina uu diray ilaa bi'ri macuunatin ceelka laydha bi'ri macuuna fadaabuu way hagaageen nusulan degaan hagaagsan bay degeen fastushhida way shahiideen asabcuuna toddobaatankiiba ilaa kacban kacab mooyaane huwa bnu zaydin waa kacab bnu zaydoo kaana wuxuu ahaa dhacdadani rut'an sacba maruta an buu idiin qorayaa se ruan ruan baa saxa kayga qaldan rutan macna ma laha waa ruan musiibo ruan musiibo adag bay ahayd wawajada nabiyu nebiguna waa ka cadhooday wawajada nabiyu nebigu waa helay xusnan murugo xataa qanata ilaa qunuutay shahran bil fi salaati salaada baxtan qunuud keliya oo iyagun ku habaarayo yadcuu waa habaaraya cala alqaatili kuwii dilaaga ahaa xataa anzala ilaa ilaahay soo dejiyey laysa laka min almri shayun alaayata aayadda akmil alaaya rabbunaa rabbigeen baa soo dejiyey calaa koreeye dhacdadani waa dhacdo faajica ah oo musiibo culus oo weliba u raacday waxay u raacday dhacdadii uxud oo toddobaatan maalin dilay ayaa iyadoon laba bilood ka soo wareegin ayaa haddana toddobaatan labala siddeed iyo lixdan ayaa haddana goob la wada dhigayaa wadowa wada quraaya wada quraan ruuga koox bay ahaayeen ahlu sufa ah oo maalinkiina xaabaysta habeenkiina qur'aanka akhriya ayay ahaayeen nin laydhaha mulaac ibnu asinna ayaa nebiga u yimi dacwaddaa loo bandhigay manuu rumaynin manuu diidin uu soo dhowaade wuxuu idhi haddaad eh, asxaabtaada diri lahayd xagga iyo najid dad badan baa soo islaami la iyo waanu baqanaya iyo anigaa magan gelinaya nin waxaan u ahaa bani caamir ibnu sacsaca u ka dhashay bani caamir ibnu sacsaca waa qolooyinkii la yidhi weligood reer carbeed oo la galay oo laga macaashay may ahayn weligood yaallo niman adag bay ahaayeen marka wuxuu hi anigaa magan gelinaya suldaankoodiina uu ahaa laakiin waxaa meesha joogay nin ladhaa caabir ibnu tufayl oo isaga ku xumaynaya oo ninka madaxnimada isku haystaana ninba ninbaa daba soo sooma ninkanaa doonay markaa inuu ku xumeeyo deetana markay meeshii tageen oo uu ninkii mulaacibulassinana uu soo siiyey bahasha la ydhahdo magangeliyada ayaa nebigu warqaduu soo qoray oo amr ibnu dufayl loo soo qoray caamir ibnu dufayl loo soo qoray ayaa loo dhiibay ninka saxaabiga la ydhaahdo xaraam ibnu milxaan xaraam ibnu milxaan baa tegayoo wuxuu u geeyey warqaddii warqaddii markuu soo u qaaday warqadba mau akhriine nin buu ku yidhi xagga dambe ka wareeg oo waran dhabarka ka geli saxaabigaoo taaganoo jawaabtii sugaya ayaa dhabarka waran lagaga soo dhuftay bartaasunbuu arkay waranka ka soo booday markuu saa isu eegay iyo waxaa xigtay allaahu akbar fustu wa rabbulkacba ilaahay baa weyne wallee waan liibaane rabbigii kacbadan ku dhaartee gaaladii way yaabeen weligood nin waran la geliyo oo aa iyo tollaa yidhaa mooyaane hee nin fuustu waa rabbulkacboo farxad muujiyaa hore umay arag deetna markuu ninkaa dilay ayuu qabiilkii ku yiri waa nimankaynu layno aa mulaacibul asinna ayaa magantayaday ku jiraan nimanku markuu ciidanka dhaqaajin waayo reerkii iska tegey laba reeroo kalena cusaya iyo ricli saddex dakwaan saddex jilab oo kale oon iyaga ahayn buu u tegey kuwiibuu ka soo helay rag fara badan deetna saxaabadii bay sweer ka qabteen seef lama gaari karaan iyo waran khasaarahoodaa badanaya leeb bay ku asqaysiiyeen siday ugu wadeen leeb ayay halkii ku dileen kay hore u dileen iyo siddeetan iyo lix iyo siddeetan maxuu noqonayaa lixdan iyo sideed saxaabi bartii ku dileen saxaabiga zayd ibnu daina ama zaydkaasi maaha zayd ibnu dasina ka dambuu ku jiraaye zaydkaasi irtasa min bayni alqatla wuxuu ku dhex dhuuntay dadkii la laayey ibna zayd kacb ibnu zayd sayd ibnu dasina maaha kacb zayd wuxuu ku dhex dhuuntay dadkii la laayoo dhiigguu ismarmariyey waanu istawafiye wuxuu iska dhigay mayd saxaabigii kale ee la odhan jiray maxaa la odhan jiray camar ibnu weyt damri oo geela la jooga ayaa arkay haadka dhacaya isna soo cararay dagaal buu ku qaaday waa la qabtay kii balaayadan dhigay ayaa wuxuu iska dhigay nin ahludiinah dhaar baa hooyadee lagu lahaayo nin ree maxaa la yidhaahdaa nin bani nudar ah haddaan qabto inaan ilaahay dartii u xoreeyo kana waa bani nudar ha la xoreeyo madaxa laga jaro deetana intaa hore fooddaa la goynaya ninka marka la xoraynayo timuunbaa laga jaraya timi buu ka gooy u sii daayay saxaabigaasa soo fiigay iyo ninkii ka ibnu zayd oo isna habeennimidkii soo baxay waa inagii hore u tilmaannay ninka la idhaahdo ee saxaabigan camr ibnata damri laba ninuu soo raacay oo qabiilka wax dilayah isna labadaa u birayn doono nebiguna uu ka xumaadu yidhi labadaasi ballan bay igula jireen diyadoodana waan bixinaya qadiyadaasoo kale duulistaag bay u baahantay siday nebigu ballanta u ilaalinayay qabiilkanuu makta siin doonaa imise ka qabaan siddeed iyo lixdan weli ragnimo laguma diline gaadma lagu dilay nin kale wuxuu odhan la sideed iyo lixdan labaanu idinka haynaa maxaa baaqiya lix iyo lixdan baanu idinka doonnaaba odhan lah nebigu ballantuu ilaalina wuxu uhi labadaa nin ballan bay ku jireen dadkii wax laayayna may ahayn qabiilna uma aanoobaan magtooda waan bixinaya markaa muslimiintu qadiyadda ballanta waa inay dib ugu noqdaan noocanaynu ballanta ku nahay waa nooc aad u qariban waxyaalaha dambe siyaasadaha iyo dimuqraadiyadaha umarahaynu soo galayna waxay ka dhigeen ballamihiiba biyo colaanshay kuwanu ballo ballamaya berrina waa ka baxaya labada qabiil wax ku heshiinaya berruu dabada u jeedinaya wax alla wax lagu heshiin karaaba iminka ma jirto wuxuu ku leeyahay way ahayd sida way isbedesho waan ka cilmiyooday taasina mid bay ahayd mid bay saaxiib joogtaa ma dan joogtaa bay leedahay wax ballan la yidhaa baa oo wax walba ka weyn markaa qadiyaddaa waa in la ogsoonaado fa bacuhu lmundira mundir buu diray mundir ibnu camr ciidan ku wataa waalqura ilaa bi'ri macuuna fadaabuu nusula fastushhida way shahiideen huwa bnu zaydin waa kacb bnu zayd kaana rus'an musiibo ayay ahayd sacban adag wawajada nebiyu nebigu waa haleelay waxa uu helay xusnan murugo xataa qanata ilaa qunuuday fi salaati shahran baxtan qunuud keliya saddexdaa qabiil buu nebigu bildhan habaarayay qunuudka intuu salaada gacmaha kor u taago allaahumma ahlig cusaya wa riclan wadakwaan ilaahay oo halaag cusaya casat illaaha warasuulah nebigu odhanayay yadcuu waxa uu habaarayay cala alqaatili xataa ansala ilaa ilaa soo dejiyey laysa laka min almri shayun waayo aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun ilahay baa yidhi adugu hawshaa shaqo kuma lihid inaannu ka toobad keenno inaannu ka toobad aqbalno iyo inaannu ku cadaabno dilkay geysteen daalimiin weeyaane annaga noo taallaay faraha ka qaad markiiuu nebigu iska daayey xataa anzala ilaa uu dejiyey alaayata aayadda rabbunaa rabbigeen calaa korreeye wa bacuhu colkii uu diray ila rajiici ceelka rajiic laydhaa marsadan marsad ibn abi marsad alghanawi aw caasim ibna haabitin waasnada sanadka ayuu wa asnada waa uu wariyey haadaa kan dambe oo ah caasim inuu hogaaminayey albukhaariy bukhaari baa wariyey wa fiihi isaga ayaa khaana la khiyaamay bisabcatin minhum khaana waxa khiyaanay banuu laxyaana banuu laxyaan baa khiyaanay bisabcatin toddobo minhum iyaga ka mid wa asaruu way qabteen zaydan zayd bay qabteen zayd ibni dathina khubaybanna bay qabteen biicaa labadooda waa la iibiyey wa qataluu way dileen ibna taariqin sariican xaala kownihi sariican isagoo legdan uma aladii kii ibtaaca iibsaday khubayban qatalahu waa dilay kadaa sidaa la mid ah bizaydin zaydna waa la dilay bizaydin zayd buu facalahu ku sameeyey mushtarihii kii iibsaday wa qasadad way u qasaday hudaylu hudayl ra'sa caasimin caasim ibna thaabit madaxiisay u qasaday xamatu waxaa ilaalisay dabrun dumburulax baa ilaaliyey uma saylun daad caasim wax ilaaliya ayaa ilaaliyey dhacdo labaad oo aad u foolxun ayaa ku dhacday muslimiinta haddana mar labaad toban saxaabi oo uu hogaaminaya marsad ibnu abi marsad alghanawi waa say kutubaha siiradu qorayaan bukhaarina wuxuu qorayaa caasim ibnu saabit ayaa hogaaminaya qaacidada culimmaduna waxa weeye kutubu sunani اlukhraa iyo kutubu asaxiixaan eh, hadday iskhilaafaan saxiixaankaa la qaataa oo qaaciday culimmadu ka leeyihiin maa fi saxiixi huwa alasaxu saxiixaynka waxa ku yaalla isagaa sax ah marka waxaynu qaadanaynaa qoraalka saxiixaynkae ciidanka waxaa watay caasim ibnu haabit caasim ibnu haabit alansaari waa nin cajiibah wuxuu dadka ilaahay diinta aadka u fahansiiye wuxuu idhi ilaahayow ballan baan kula gelaya waa baraa gaaladu ka bari noqday ilaahayow gaal nijaasa gacantayda taabsiin maayo intaan noolay adiguna hay taabsiininoo haddaan dhinto gaal hay gaadhsiinin ti lagu heshiiye ti baa lagu heshiiye ilaahay subxaana wa tacaala ballan buu la galay ballanku la galay muxuu noqda baan idhi ilaahay oo gaal anugu taaban maayo isna yuu taabanin colka ninkaasaa wataa niman la yidhaahdo bani lixyaan ayaa boqol nin oo rumaadoo shiishyahana ayay usoo ururiyeen iyagoo ceelkii dul degan unbaa suwaar laga qabtay tobankoodiiba waxay leey waar isdhiiba idin taaban mayna isdhiiba waan idin ammaan gelinaynaa saxaabada qaar baa dabcayn isdhiibaan caasim wuxu uhi war hadday isdhiibaysaan idinka idiin taallaa anugu laakiin waan dagaalamaya anigu gaal waan la ballamaya ilaahay inaanu i taabanayn anna taaban maayo sharaf baan ku dhimanaya go'aankii bay la qaateen laakiin ma dagaal buu noqonayaa lagaa xoog badayo meel fog lagaa soo shiishayo toddoba ayaa bartii lagu dilay saddexdii hadhay ayaa la qabtay waa ninka la yidhaahdo cabdullahi ibnu taariq iyo zayd ibnu dasinna iyo khubayb khube bn cadiy markiiba waxay ku xidhxidheen xadhko markay xidhxidheen ayuu cabdullahi bnu daarikidhwaryaa ballanki waa ka baxdeen sadiinka laawadian baan gelayaynaa idinma raacayo waana raac may wuu diidey bartii bay ku dileen maxaa soo hadhay khubayb iyo zayd labadan waxa laga iibinayaa quraysh meesha subar baawarka wax laga iibiye ee loo dhowaade ee laga raallinimo laga doono ee xaggooda layska dhaadhiciya waa quraysh maraykankii xilliga oo quraysh saxaabiga la qabtay ayaa loo geynaya quraysh waxaana la doonayaa inay dadkii la laayey beder lagu laayey loogu aaro khubayb nin baa loogu aarayaa zaydni nin baa loogu aaraya caasimna nin la doonaya loogu aaro oo islaan laydhaha sulafa ayuu laba inan ka dilay sulafa waxay ku dhaaratay caasim haddii loo gacan keeno madaxiisa qubka madaxa inay khamriga ku cabto madaxiisa inay khamriga ku cabbi doonto ayay ballantay dabeetana warkii waxa haya bani hudayl aasim baa ku jiray ogaadeen waxay damceen inay soo qaadaan ilaahay wuxuu ku saleeyay bahal dumburulaxa la ydhaha addabr dumburulixi kolma meel ka eryada eh, iyo dumburulixu misku buu noqonaya kan guryaha gala mid yaroo galbeedkaan ku arko xuun la ydhaha jiroo isna waa jira waa isaga un soo waa aad xanuun kulul kaasaa midhba meel ka tuuray markay maalintii heli waayeen bay idhaahdeen war baalkani habeenkii ma duulo caawaynu sugno caawaynu qaadi doonnaaye caawadiina daad ilaahay meeluu ka keenayba uu ka keenay ayuunbaa yimi daadkii baa kaxeeyey maxaad ii dhibatay ballanku alla la galay isna uu fuliyey allana oo fuliyey labadii saxaabi quraysh baa laga iibiyey khubayb qisadiisa waa ka soo wariyey umar ibnu sacad xaramkay ka saari jireen markii xaramka laga saaray ayda war wax qabso wuxuu dha laba ragcadood baan tukanayaa intaan aydan dilin waa kii tukaday waa kii habaaray allahuma axsihim cadada waqtulhum badada walaa tuqaadir minhum axada qofka marka la dilaya dil loo xidho in laba ragcadood tukadana isagaa jideeyey su-aal cajiib ay weydiiyeen adoo halkan lagu dilayo adiga iminka cafwan inaannu halkan maxamed ku hayno adna aad gurigaagii joogto keebaad jeclaan lahayd adoo nabada inaan maxamed maxamed qabataan iska daaye anoo xaaladan ku jira imika ayaanan ogolayn in saxar isha ka galo say la yaabeen waa kuwii damca inay dilaan kolba meel bay gooyaan toosmay dilin deetna qur-aan buu iska akhriyaya ay akhrikii ugu dambeeyey si ku dileen zayd ibnu dasinana sidii bay u dileen zayd laba nooc bay u quladan taarikhyahanku sayd ibnu dusunna oo daalka iyo sa'daba la dameeyo iyo zayd ibnu dasina kitaabkeennu taa dambu maraya daalka in la fadxeeyo sa'da musallasadaana la kasreeyo wa bacuhu dirka uu diray ila rajiici uu diray marsadan aw caasi bnu haabitin waasnada hada albukhaariyu wa fiihi khana waa khiyaanay khana waxaa khiyaanay banuu lixyaana bisabcati minhum toddoba ka mida wa asaruu way qabteen zaydan khubayban biica waa la iibiyey wa qataluu way dileen ibna daariqin sariican xaala kownii sariican uma ladii kii ibtaaca iibsaday khubayban khubayb qatalahu waa dilay kadaa waxaa la mid ah bizaydin zayd buu facalahu ku sameeyey mushtariyahu kii iibsaday wa qasadad way u qasaday hudaylu qabiilka hudayl la yidhaa ra'sa caasimin caasim madaxiisii way u qasteen xamadhu waxaa ilaalisay dabrun dumburulaxba ayaa ilaaliyey uma intii ka gadaalna saylun daad caasim ilaalinaya caasimka hore waa magac caasimka dambena waa ficil waa ismu faacil caasim waa ilaaliye daad baa ka ilaaliyeyoo wuxuuba qaaday fabacثuhu muxamed ibna maslama lilqurada asaaba minhum maqnama fabacثuhu dirka uu nebigu diray muxamed ibna maslama lilquradaa meesha qurada asaaba waa helay minhum qolada maqnama qaniima ayuu ka helay shaa'an buu ka helay adhi lahum ay lahaayeen wa nacaman iyo geel asaabuu way heleen bacdahum barhkood bay heleen wa bacduhum barhkoodna hurraabuu way yaaceen barh baxsaday oo ka orday waay asaabuu way dileen dheh bacdum barhkood wa bacdum hurabu lam yacriduu umay banbixin liducni dumarkii umay banbixin amru waa amar raamahu uu doonay amiiruhum amiirkoodaa doonay wa asaruu waxay soo qafaasheen sumama bacsiga saddex iyo tobnaad waa bacsu maxamed maslama ibnu khaalid ibni cadiil awsi meesha laydhaha quradaa baa loo diray qolooyin baa loo diray qabiilka la yidhaahdo ee bani aclaba qoladaasi ayay ishaleeleen dagaal yaroo khafiifa dhex maray ragna way ka laayeen intii kanla buura ay ku baxsadeen deetana waxay heleen wax la yaab leh waxay heleen oy ka soo qaniisaysteen saddex kun oo neef oo adhya iyo boqol iyo konton halaad ayay ka soo kaxaysteen dumarkii shaqo kumay darsanin amiirkaa go'aankaa go'aamiye wuxuu yidhi dumar iyo carruurtoona addoonsan mayno raggii ma yaaceen dumarka iska daaya carruurtana iska daaya maxamed maslama go'aankaa gaadhay toddobiyo habeen bay maqnaayeen iyagoo dhexda soo socda ayaa waxay la kulmeen nin ay ka shakiyeen oo ay arkeen kolley iyo koley nin wey yahay laakiin may garanayn way qabteen show ninku waa thumaama ibnu uthaal alxanafi qabiil ladha banu xaniifa ooda u yahay oo muslimiinta dhibay oo wax badan gaadhsiiyey rag badanna ka laayey markii madiine la keenay ayuunbaa la gartay raggii madiina joogaa gartay nebigu waa ku yidhi tiirka ku xidha tiirka masaajkaa lagu xidhay tiirka masaajku ku xidhnaa ha la wanaajiyo ha loo soo liso hashaydii nooca ahayd hashaasaa loo soo lisaa labada gelinka horeyo habeenkiiba subaxii buu nebigu soo jiidhaa yaa humaama maada cindak maxaad haysaa suu yidhaa khayran baan haya in taqtul taqtul daadam wa in tuncim tuncim calaa shaakir maxamedow i disho nin wax badan kaa galay oo dhiig badan kaa daadiyaad dilaysaayo dee waa waxaan galabsaday haddaad isii daysana waa nin mahadnaqaanoo wax walba waan galaa khayr iyo sharba waan gudaa haddaad doontana wax qabso aan ku siiye oo madax furasho ay tahay saddexaa miduun inaad sii madax furasho iyo disho nabigu iska dhaaf maalintii labaad buu soo maraa ka warran maxaad war haysaa saddexdii baan hayaa uu ku celiyaa maalin saddexaadii buu soo maray haye thumaama intaana maxaa masaajidka loogu xidhaya ila meel lagu xidho lama waayeen burhunguri yar baa lagu xidh hadii la doone soo maaha baa masaajidka loogu xidhaya sabab inuu quraanka aanka inuu dhegaysto inuu qaabka loo cibaadaysanaya arko subaxiina sidii buu yidhi nebigu wuxu uhi atliquu sumaama iska sii daaya waa la sii daaya iska dhaqaaji halkaas ka booda markuu madiine ka socday ayuu ceel ku dhaadhacay wuu soo maydhay wuu soo noqday wuxuu yimi isagoo shahaadanaya ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu an maxamedan rasuulu llah waxaad isweydiin isagoo xidhan muxuu a shahaadan nimanku sharaftay ku dhiman jireen adoo xidhan haddaad diinta fahanto ood ku qanacdo ood rumayso maxaa loo qaadanaya nin ku oo soo laakiin marka lagu sii daayo ad xor noqoto markaa islaamkaad islaamtaa waa mid aan la macnayn karayn macno saxa mooyaane macno qaldan aan la siin karayn wuxuu nabi maxamedow horta dalkaad joogtaan dal ugu nacba diintaadanan diin ugu necbaa dadnaadaan kuugu necbaa saddexdiiba maanta iyagii baan ugu jecelay cumrana waan ku socday cumradii maxaan ka yeelaa cumradaadii dhammayso wuu tegey cumradiiba cumraysta qoraysh buu ku yidhi qoraysha dhegaysta soy garan maysaan haa meeshaydii la jiray yamaama xabad hadhuudha iyo xabad heedayday ka iman maayaan ilaa nebi maxamed soo fasaxo sidaa ku abshira iska tegi wuu cunaqabatayey gebigoodaba ilaa warqaddeer soo qoreen maxamedow raximkiiyo qaraabadii ilaaliyo sumaamo nagala hadal raashinkaa noo soo diree galbeedkoodii buu ahaa galbeedkii loo sabran jiray markaa nabigaa yidhi u sii daa inaga sii daaya raashinka uga dir sidii buu ugu diray fa bacuu diridda uu diray maxamed maslama lilqurada asaaba minhum wuxuu ka helay maqnama qaniimuu ka helay shaa'an lahum adhi ay leeyiin iyo wa nacaman geel nacam imka wuxuu jeedaa ibilan asaabuu way laayeen bacdun barhkood wa bacdun barhkoodna huraabu way carareen huraab jamcu haarib lam yacriduu umayban bixin waa carada weyntani acrada maaha lam yacriduu umayban bixin liducni jamcu daciina daciina waxaa la ydhahdaa qofka dumaree la qabo maxaa daciina loo yidhi liannaha tadcanu maa zawjiha ninkeeday la guurtaa ree guuraabay ahaayeen markay guurtade markuu guuro way la guuraysa liducni dumarka amru waa arin raamahu uu doonay amiirum amiirkoodu wa asaruu waxay soo qabteen umama fa bacuhu diridduu nebigu diray cukaashata tabna mixsan liqamri marsuuqin meesha laga qamri marsuuq buu u diray muwayhin waa ceel yar muwayh waxa weye tashiiru maa maa buu ayuu tashiirinayaa muwayhin ceel yar oo libani asad calaa yowmayni laba maalmood baa looga socdaa madiina cafwan min faydin ay min faydin fayd baa laba maalmood looga soconayaa faharabuu waa yaaceen wamaa laquu may la kulmin saxaabadu min kaydii wax kayda lamay kulmin cukaasha ibnu mixsan saxaabigii caanka ahaa ayaa loo diray inuu tago halkaa iyo meesha la yidhaahdo khamr marsuuq afartan nin buu wataa habeenkiina wuu soconaya maalintiina wuu dhuumanaya waayo ciidankiisu ma badna dadkursii dhex mushaaxayana waa wada markaa maalinoo dhan jeexjeexyadaasay ku jiraan habeenkiibuu soconaya colkii ay halkaa u tegeennaa markay warka yeelan bay kala yaaceen buurahay ku kala firdheen dabeetana waxay soo kaxaysteenuun qaniimadii waxay soo kacaysteen laba boqoloo halaad iyo adhi faraweyn taasumay keeneen qaniimada fa bacuhu diridda uu diray ciidanka uu diray cukaashata ibnu muxsin nebigu diray liqamri marsuuqin muwayhin wa tashiru maa ceel yar oo libani asad calaa yomini ay min fayd meesha fayd la yidhaa ayaa laba maalmood looga socdaa fa harabuu waa yaaceen harabuudu ku jiraa waa qoladii yaacaysayee bani asad wamaa laquu wow faacilkaa ku jiraana waxa weeye saxaabadii wamaa laquu lamay kulmin min kaydin wax dhagara wa bacuhu colka uu dira waa colkii shan iyo tobnaade aydan lagu noqoyo ilaa dilqasa muxamadan buu diray ilaa bani saclaba fii cashratin toban faaxdaqa alacraabu acraabtii way hareereeyeen bihim iyaga wa kaanuu waxay ahaayeen mi'atan boqol asaabu way laayeen kullahum dhammaantood qatlan layn siwabni maslama maxamed maslama mooyaane sagaalkii kale saxaabi way dileen jurixa waa la dhaawacay maxamed maslama jurxan dhaawac saaliman aan loo dhimanayn saalima wuxuu ujeedaa dhaawac halisa maaha maa aslama maxaa ka badbaado badan maxamed maslama iskaga buuxiye beydka nimankii la odhan jiray bani saclaba ee hawsha badnaa ayaa mar dambe nebigu u diray ciidan yaroo kooban oo toban nina tobankii bay ka war heleen waxaa hogaaminaya maxamed maslama tobankii waxay ku soo saareen boqol nin weliba nimanka fulaynimadoodee seef ma adeegsanayaan meel fog baa lagaa istaagayaa fariinu baa lagu soo diraya farriin baa lagu laynaya leeb ayaa lagu laayay sagaal saxaabi baa bartii lagu dilay maxaa soo hadhay hogaamiyahoodii maxamed maslama dhaawac fudud buu noqday deetna waa orday orodkii buu ku tegay madiina warkii uu bixiyey wa dirka uu diray aydan lagu noqoye ilaa dilqasa muxamedan buu u diray maxamed maslama weeye ilaa bani haclaba fii cashratin ay maca cashratin fa axdaqa way hareereeyeen alacraabu reenmiyigii bihim iyaga wa kaanuu waxay ahaayeen mi'atan boqol asaabuu way haleeleen kullahum dhammaantood waxay ku haleeleen qatlan layn siwabni maslama maxamed maslama mooyaane juruuxa waa la dhaawacay juruxan dhaawac saaliman ay kayru khatiirin aan khatar ahayn ma aslama maxaa ka badbaado badan fa lahum wuxuu u diray abaa cubayda lam yajid ilqowma qoomkii ma helin waxaaduu way leexdeen xayda leexasho laakiin asaabu waxay heleen rajula ninoo fa aslama waa islaamay wa hanimu way soo hanimaysteen shaa'an lahum adhi ay leeyiin iyo wa nacman geel colkaa la laayey ee tobankaba ama sagaal laga dilay midna soo baxsaday ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi bishii dambe rabiicul awal bee hore rabiicul akhir ayuu nebigu ciidan diray ciidankaa uu diray waa afartan nin waxba laskaga tirin maayo marka ugu badan afartan baa loo dirayaa iyo konton baa loo dirayaa nebigu nimankii wax laaya boqolka ahaa afartan buu u diray oo ihi nimankii ay laayeen iyo argoosigoodiiba idinkaan idinka raba markay warkii heleen waa bani saclada waa gorilaynayaan way jabhadaynayaan marna waxbay laynayaan marna waa yaacayaan deetna mar alle markay maqleen ciidan baa idinku soo socda ayay buuraha galeen waxaa loo tagay geeloodii iyo arigoodii waa la soo kaxeeyey nebiguna waa qaniimeeyey saxaabadii buu u qaybiyey khumuskiina waa ka saaray fabacuhu dirida uu diray lahum iyaga reer bani saclaba uu u diray abaa cubayda camir bnu jaraax lam yejid ilqowma ciidankii ma helin waxaaduu way leexdeen xaydatan leexasho marka waxa la ydhahdaa markaad meeshii kaga yar gurato ee dhinac uga leexato ayaa xayda laydhaa laakiin ha yeeshee asaabu waxay heleen rajulan nin bay heleenoo fa aslama qabiilkii dhammaan nin bay gacanta ku dhigeen ninkiina uu islaamay wa hanimuu soo qanimaysteen shaa'an lahum adhe ay leeyiin iyo wa geel fabacuu zaydin libani sulaymi whum bibadni nahlin biljamuumi waqad asaabuu nacama washaaa waaharuu mallahu minhum ushaaa fabacuu zaydin ciidankii zayd baa ku xiga waa kii toddobiyo tobnaad libani sulaym qabiilka bani sulaym wahum bibadni nahlin meeshan badnu nakhli laydhaa biljamuumi jamuum bay degan yihin jamuum waa meel madiine iyo maka udhaxaysa waqad asaabuu welina waa la ydhaahdaa iminka tuulo yar baa ku taalla tuulo maahe waa magaalo weyn oo gabilaydaan leeg iyagu laakiin qaryay ku odhanayaan ha qarya biljamuum ee magacii baa weli la yidhaahdo jamuum wadadaa marta waddada madiine ka timaada ee maka ku socota ayaa jamuum maraysa waqad asaabu way asiibeen nacaman geel iyo washaana adhi wa asaru way soo qafaasheen maa cid bay soo qafaasheen allahu ilaahay minhum iyaga shaa uu doonay zayd ibnu xaarisa radia allahu tacaala canhu baa ciidan loo dhiibay ciidankiisu ma badnayn waxay ahayn ciidan yaroo kooban waxa la yidhi waxaad tagtaan xagga iyo qabiilka bani sulaym qabiil bani sulaymna waxay ka war heleen in ciidan ku soo socdo iyaguna sii si leeg bay meeshiiba u baneeyeen waxay soo qaniimayseen muslimiintu geel fara badan iyo adhi fara badan waxaanay qafaasheen mallaahu minhum ushaaa beydkuu ku buuxinayaaye islaam bay qafaasheen la yidhaahdo xaliima iyadaana tustay geelan iyo arigan kadibna waxay heleen rag dooroo meel ku dhuumanaya oo uu ka mid yahay odaygeedii dabeetna markay intii gacanta ku dhigeen ayaa tiri dee wanagii ballanka lahayne odayga ii sii daaya odaygii waa loo sii daayey intii kalena waa loo keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam badankooduna waaba islaameen bucuustii iyo saraayaadkii baynu ku jirnaa halkaasaynu insha allahu ka qaadi doonnaa ilahi waxaynu weydiisannaha cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastakfiruka wanatuubu ilayk